بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa boga afar boqol koob iyo soddon ama watuzaadu ma kahiira bacda min wa can walbaai falaa takufuhuna can camali ljir waxaynu ku soo jirnay asmaada majruuraadkaa ee la jerayo wuxuu halkan inoo sheegay sheekhu xuruuful xuruufuljarka in maa zaa'ida-a ah lagu daro maadaa mar waxaa loo yaqaanaa zaa'ido oo waxaa la odhanayaa maadani waa zaa'ido marna maadaa waxaa loo yaqaanaa kaafa ayaa loo yaqaanaa oo maadani waa kaafatun baa la odhan maadani waa dhuljiif oo kale shay kaste oo shaqeeya ayay ishortaagtaa oo shaqaday ka qabataa maalan xuruufuljarka marka ay ku biirto ee xagga dambe lagaga daro shaqayn maayaan qaar ka mid qaar ka mid way shaqaynayaan oo caamil bay noqonayaan waxaan soo dhigannay inna wa akhawaatuhaa marka inna wa akhawaatuhaa maa lagu daro ee innamaa la yidhaahdo caamilo noqon mayse eh hayru caamilo ayay noqonaysaa hayru caamila ayay noqonaysaayoo ma camal samaynaysa markaa inna waa akhawaatuhaa waxaa la og yahay ficilada haddii lagu daro oo ficilada aynu ku darno ficiladuna faacilkaya qaadan maayaan qaar ka mida sida daalama iyo qasurama iyo qalama ficilada lamidkii faacil ma qaadanayaan marka lagu daro maadani waa kaafo ereyga xagga dambay kaga biirtaa waxayna isku daydaa shaqadiisii inay u diido wa tusaadu waxaa la siyaadinayaa maa kelmadda maa ama xarafka maa ah ayaa la siyaadin kahiiran in badan baa la siyaadini bacda min min dabadeed baa la siyaadin oo mimaabaa la odhan nuunkii baa ayaa maada lagu idqaami doonaa wa can dabadeed baa la ziyaadin oo cammaa baa la odhan walbaa'i ba'da dabadeed baa la ziyaadin oo fa bimaa baa la odhan fa bimaa raxmatin min allah falaa takufuhunna ka manciyi mayso can camali iljari camalkii iyo shaqadii jarka ka manciyi mayso saddexdaaba haddii minta dabadeed maa lagu ziyaadiyo ama canta dabadeed maa lagu ziyaadiyo ama ba'da dabadeed maa lagu ziyaadiyo camalkii jarka la odhan jiray uma diidaysa sidiibay haddana xuruufuljarku usii camal falayaan saddexdaa markay yihiin naxwo mimaa khadii'aatihim gafafkooga dartood ayaa uqriquu loo qarqiyey haddaba mimaa khadii'aatihim markaynu icraabayno minta waxaynu ka dhigi xaraf jaar khadii'aatina waxaynu ka dhigi ismi majruur ah maada dhexda ku jirtee mima maadaasina zaa'ido weeyaan xarafkii jaar iyo ismiga majruurka ah berhtankooga lagu siyaadiyey mintanina sababbay sheegaysaa aayaddanina waa aayadda loo deliishaday hubuutu cadaabi alqabri cadaabulqabrigu inuu yahay wax sugan oo jira oo cadaabulqabriga inaan la dafiri karaynin aayaddani waa aayadaha loo daliishaday ee sheegaya ayay ka mid tahay waayo ilaahay wuxuu idhi mimaa khatii'aatihim gefafka ay galeen dartood ayaa uqriquu loo halaagay horta halaaggii adduunyadan lagu halaagay sababtiisu waxay ahaayeen gefaf ay la yimaadeen markii intaa laynoo sheegay oo in gef laysku halaagayo laynoo sheegay mimaa khatii'aatihim uqriquu ayuu ilaahay ka dambaysiiyey fa udkhiluu naaran faudkhiluu naaran xarfulcadafku waa fa fa'duna waxay ku tustaa tartiib maca tacqiib tacqiib tacqiibkuna waa cadaab degdega oo qofku markuu sidaa u dhintaba la gelinayo haddaba cadaabkii aakharo lama gaadhin ee fa udkhiluu naaran markaynu nidhaayen fa'dan aynu xaq siinayno cadaabkan degdegihi waa cadaabulqabrigii weeye cadaabulqabrigu inuu jiro culimmadu aayaadka ay u deliishadeen ayay ka mid tahay aayaddani maxalu shaahidkeennu waa mimaa khadii'aatihim maada halkaa ku jirtee minta daba dhacday ee silada ama zaa'idada la odhanayo taa ayay noqonaysaa mimaa khadii'aatihim gafafkooga dartood ayaa uqriquu loo qarqiyey ama loo halaagay waa minta debadeed maadiiyoo la siyaadiyey camaa qaliilin wax yar debedi camaa qaliilin wax yar debedi haddaba halkan aayadda camaa qaliilin ee suuratu lmu'minuun ku jirta xarafka jaarcan buu ahaa ismiga majruurkiihina waa qaliil xarafka la siyaadiyey waa maa canta dabadeed can nuunka can ayaa miim loo bedelay markaasaa maada miimkeegii lagu idqaamay waxaana la yidhi camaa qaliilin baa la yidhi maadaasi waa zaa'ido ama silo ayay noqonaysaa fa bimaa naqdihim burintooda darteed fa bimaa naqdihim burintooda dartii haddaba xarafka jaar waa ba'da bimaa ku jira ismiga majruurkiihina waa masderka naqdiga ah naqdi masderkaasaa ismi majruura ah ismiga majruurka ee naqdiga ah iyo xarafka jaar ee fabima fabida ah dhexdooda waxaa la siyaadiyey maadii kaafada ahayd maadaasi camalka uma diideyso xarafkan jaar hadduu ba'da yahay iyo hadduu canta yahay iyo hadduu minta yahayba saddexduba way camal faleen watuzaadu waa la ziyaadin waa maadee bacdalkaafi kaafka debedii baa la ziyaadin oo kamaabaa la odhan wa ruba ruba debadeed baa la ziyaadini oo rubamaabaa la odhan labadaa debadoodna waa la ziyaadini waalgaalibu waxaa xoog badan an takufahumaa inay labadaa u diiddo canilcamali camalkii ay qaban jireen inay u diiddo ayaa xoog badan fayadkhulaani waxay iska gelayaan xiinaidin markaa cala ljumali halkaa calaljumali kaygu uu yidhi calaljumali oo qura ayuu ku daayeye calaa jamiiciljumali baan doonayey ereyga jamiica muu inoogu daray ma cala aljumal haddaba cala aljumal alismiya miyuu yihi alficiliya miyuu yihi cala aljumal alficiliya waxaa wanaagsanaan lahaa calaa jamiici aljumal jumlooyinka oo dhan way gelayaan jamiic iljumal ama jumladu ha ahaate ismiyo ama jumladu ha ahaate ficliyo labadaba way gelayaan wa tusaadu waxa la siyaadinayaa maadii bacdalkaafi kaafka dabadii baa la siyaadini oo kamaabaa la odhan wa ruba ruba dabadeed baa la siyaadini oo ruba rubamaa baa la odhan waalgaalibu waxa qaaliba an takufahumaa inay ka mancido labadaa can ilcamali camalkii inay ka mancido oo waxba ay jeri waayaan fayadkhulaani waxay gelayaan xiinaidin markaa cala ljumali jumlooyinka ayay gelayaan ismiyo iyo ficliyo kay dooni ha ahaadaan haddaba ruba markaynu eegayno waxaa la odhanayaa rubadii jumla ficliya ayay iska geli rubamaa yawadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin ruba maanta xaraf jaar bay awal hore ahaan jirtay laakiin xarfuljarnimadii waxa u diiday maadaa ka dambaysa ee rubamaa la yidhi maadaa ayaa u diiday ficil bay iska gelaysaayo rubamaa yawadu baad odhanaysaa markaa rubamaa yawadu ladiina kafaruu waxaa dhici kara rubadu inay jumla ismiya gasho oo mubtade ay gasho sida gabayaaga sharaxaygu uu qorayo boga afar boqol saddex iyo soddon wuxuu qorayaa rubama aljaamilu lmu'abbalu fiihim wacanaajiiju baynahuna almihaaru rubama aljaamilu lmu'abbalu fiihim wacanaajiiju baynahuna almihaaru faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun wuxuu idhi rubama aljaamil allayaraa geel ama badanaa geel almu'abbalu la kaydiyey fiihim iyaga dhexdooda la kaydiyey alla geel qiimo badni wuxuu ka qaba la kaydsaday badanaa wa canaajiiju farda badanaa qoora dhaadheer oo baynahunna dhexdooda uu ahaaday almihaaru darmaanadii fardo qoor dheer oo darmaantii ay la socotaa badanaa ayuu yidhi waxaynu maxalu shaahid inoo ah waa rubamaa rubada dabadeed maadii kaafada ahayd baa la siyaadiyey aljaamilu oo geela ah culimada luqada qaarkoodna ay u yaqaaniin xaynta ama maxaanku idhaahdaa halaha geela loo yaqaan ama halo oo kale waa tiro kooban oo aljaamil qadiic bay odhanayaan qayb geela ka tirsan ama hala ayay u yaqaaniin rubama aljaamilu badanaa geel ama eh, guruub ama koox geel ah almu'abbalu oo la kaydiyey fiihim dhexdooda lagu kaydiyey wa canaajiiju badana waa jamcu cunjuuj ereyga cunjuujkiihi waa calaa wasni cusfuur wuxuuna loo yaqaanaa fardaha qoorta dheer ayaa la yidhaha cunjuujka wa canaajiiju fardo qoora dhaadheerna badana oo baynahunna dhexdooda uu ahaaday almihaaru darmaantii oo darmaantii wada fardo qoor dheer oo darmaantii wataana badana ereyga almihaar waa jamcu muhrin muhriguna waxaa loo yaqaanaa darmaanta ayaa loo yaqaanaa haddaba rubamaa markii rubada maa lagu daray maada kaafada ah ereyga ka dambeeyey ee jaamilka ah laga dhigi maayo majruur ee mubtade ayaa la icraabayaa rubama aljaamilu kaafkuna waa sidaasoo kaluun oo kaafku isna markuu ereyga la maada la siyaadinayo saasoo kalunbuu noqonaya marna caamila marna ayru caamila waalgaalib an takufahumaa can camal baynu nidhi inta badan maada ayaa u diideysa camalka laakiin hayru qaalibka caamil buu noqonaya rubaduna way camal fali kaafkuna wou camal fali ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye akunanjidun lam yukzini yowma mashhadin كما صيف عمر لم تخنه مضارب أخ walaal walaalka oo maajidun sharaf leh oo lam akhun walaal maajidun sharaf leh lam yukhzinii ima hoojinin yowma mashhadin maalintii goobjooga loo ahaa ama raggu ay xaadirka ahaayeen ima hoojinin akhun walaal maajidun sharaf lihi lam yukhzinii ima hoojin yowma mashhadin maalintii mashhadka iyo xuduurka uu jiray ee dagaalku dhacay kamaa sayfu camrin seeftii camar ninkii la odhan jiray waa camar binu macdi karibe eh seeftiisu lam takunhu sidayna u khaa'imin madaaribuhu afkeegii madaaribtu waa jamcu madrib oo waa afka yaree seefta ee wax lagu dhufto ayaa madaarib loo yaqaanaa sida camarba seeftiisii ayna u khaa'imin sayaftan samsaan baa magaceega la odhan jiray camarkanina camar ibnu macdii karibe ayuu ahaa gabayga ninka tirinayaana walaalkii oo geeriyooday nahshal binu xari nin la odhan jiray weeyi ninka gabayga iska lihi walaalkii maalig buu gabayga u tirinayaa ama gabayga maalig baa ayuu ku socda ayuu ku ammaanaya akhun walaal walaalka oo maajidun sharaf lihi lam yukhzinii ima hoojin yowma mashhadin maalintii mashhadka iyo xuduurka kamaa sayfu camrin camar seeftiisu sidayna lam takunhu u khaa'imin madaaribuhu afkeegii iyo halkii uu wax kaga dhufanayey waxaan ujeednaa maxalu shaahidka beydkani waxa weeye kamaa kaafku xaraf jaar ayuu ahaa maadaasi waa maa kaafaa kaafka debedi ayaa la siyaadiyey sidaa darteed kaafku ma camal falayo oo maada ayaa u diiday sayfuna marfuuc bay noqotay kamaa sayfu camrin oo mubtade ayay iska noqotay wa qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye rubamaa awfaytu fii calamin tarfacan hawbi shamaalaatun rubamaa awfaytu fii calamin tarfacan hawbi shamaalaatun rubamaa awfaytu inaan fuulo ayaa la arkaa fii calamin calaa calamin buur dusheed inaan fuulo ayaa la arkaa tarfacan kii ay kor u qaadayso thawbii aniga maradayda shamaalaatun dabaysha waqooyiga ka soo dhacaysaa ama waqooyi ka soo dhabanaysaa waxaan u jeednaa rubamaa owfaytu ereyga owfaytu waxaa lagu macneeyaa fuulidda buurta la fuulo ragga qaarkoodna waxay ku macneeyaan ilaalinta wax la ilaaliyo cadowga marka la ilaalinayo meel taaga ayaa la fuulaa rubamaa owfaytu inaan fuulo ayaa la arkaa fii calamin haddaba fiidani waa bimacnaa calaa oo waxay ka dhigan tahay rubamaa awfaytu calaa calamin inaan buur dhakada yar ee ugu sarraysa uga baxo ayaa la arkaa ninkani wuxuu isku ammaanayaa ad adayg ad adaygiisa iyo reganimadiisana waxaynu ka qaadanaynaa buurta dhakadii ugu sarraysay ayuu uga baxay waxaa lagu gartay inuu buurta dhakada ugu sarraysa uga baxay shadriga dambe ee tarfac can thawbi shamaalaatun dabayshu waxay marada qofka ay qaadaa ama ay dabayshu qofka ay babisaa dhakada ugu sarraysa markuu ku taagan yahay sidaas ayuu inoo leeyahay tarfac can thawbi shamaalaatun ereyga shamaalaadna shiinku ma kasrisnoo shimaalaad odhan maynee waa shamaalaad haddaba shimaal waqooyiga buu ahaan jiray shimaal haddii shiinka la kasriyana gacanta bidix ayay ahaan jirtay shimaal maadaamay waqooyiga tahay dabaysha waqooyiga ka soo dhacdana shamaal waa loo yaqaanaa rubamaa awfaytu inaan fuulo ayaa la arkaa fii calamin calaa calamin buur dusheed inaan fuulo tarfacan tii ay kor u qaadayso tarfacan kaygu wuxuu sameeyey caynkuu reebay caynka in la fadxiyo weeyaan oo nuunka la reebo tarfacan in loogu dhawaaqo tarfacan iyadoy kor u qaadayso thawbii aniga maradayda shamaalaatun dabaysha waqooyiga ka imanaysa ama ka soo dhabanaysa haddaba rubamaa markaynu eegno rubadani ma camal samaynayso oo erey majruur ah hadda ma qaadanayso sababtuna waxa weeyaan maadii kaafada ahayd ayaa rubada dabadeed la siyaadiyey sidaa darteed rubadu ficil maadibayba iska gashay oo rubamaa awfaytu fii caalamin ayaynu nidhi waqad laa takufuhaa inayna manciyin ayaa waqad laa takufuhumaa inayna maadii labadaa ka manciyin baa la arkaa camalka rubadii rubada oo waxa la arkayaa camal samaynaysa tiyo maada zaa'idada ah ama maada kaafada ah dabadeed la siyaadiyey kaafkiyo sidoo kale camal samaynaya ayaa la arkayaa kiyo maadii debedii la siyaadiyey gabayaaga gabaygan tiriyey buu usoo qaatay waqad laa takufu inayna maadu manciyin ayaa la arkaa waqad laa takufuhumaa labadan inayna maadu ka manciyin baa la arkaa camalka ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeye gabayaaga odhanaya rubamaa darbatin bisayfin saqiilin bayna busra wa dacnati najlaa'a ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وضعنة نجلاء ربما بضر ضربة alla badanaa darbo iyo ku dhufasho bisayfin seef lagu dhufto seefta oo saqiilin aada iyo aada loo afeeyey ama loo hufay oo daxalka looga hufay beyna busraa magaalada busro ee shaam ku taalla dhexdeeda wadacnatin iyo dooxid dacnada oo najlaa-a waasaca oo si weyn wax loo dooxay alla maxaa meesha seef laysku dhuftay ama se rag lagu dooxay ayuu yidhi dooxid afkeegu uu weyn yahay rubamaa darbatin badanaa ku dhufasho bisayfin seef lagu dhuftay seefta oo saqiilin aada loo afeeyey ama daxalka looga qaaday beyna busraa magaalada busra barhtamaheega wa dacnatin iyo dooxid dooxidda oo najlaa waasaca oo afkeegu uu ballaadhan yahay maxalu shaahidka beydkani waxa weeye waa rubama rubadii oo maada kaafada a dabadeed la siyaadiyey oo haddana erey majruura qaadanaysa rubamaa darbatin ereygan darbatinihi waa ismi majruur ah waxa jeraya ruba ruba ayaa jeraya maadan kaafadi ihina waxba way mancin kari weyday oo maanic ma aha kaafkii isagoo amal falayoo maada sita waxaa kamida isna wa qowlihi gabayaagan qowlkiisa ayaa kamida mida wanansuru mawlaana wanaclamu annahu kamannaansi majruumuun calayhi wajaarimuun wanansuru waxaanu u hiilinaynaa mawlaanaa sayidka iyo waanu u hiilin wanaclamu waxa kaloonu ognahay annahu sayidka yagani kamanaasi dadka inuu la mid yahay majruumun waa la dulmini calayhi isaga wajaarimun isna wuu dulmini oo dadka dulmi ayuu ku samayn wuxuu idhi waanu u hiilinaynaa annagu mowlaha yagan ama sayidka yaga waanu u hiilin waxaa kaloonu ognahay inuu sayidka yagu dadkoo kale yahay oo marna uu dulmi samaynayo oo la wax dulminayo marna la dulminayo isaga oo dulmi lagu samaynayo waayo dadku waxa weeye intaba waa laga helaa nin wax dulmayana waa laga helaa nin la dulmayana waa laga helaa wanansuru waxaanu u hiilin mowlaanaa mowlahayo iyo waxaanu u hiilin sayidka yagan wanaclamu waxaanu ognahayna annahu isagu kama naasi ay ka naasi oo kale ayuu ahaa maadaasi haddaba waa kaafo kaaf ee waa kaafadii waa tii maanicada ahayd ee camalka diidaysay kaafka dabadiibaa la ziyaadiyo baa la yidhi halkii ka naasi laga odhan lahaa ayaa kama naasi laga yidhi haddaba maadaasi kaafka uma diidayso inuu kaafku camal falo oo ereygan annaas ah uu majruur ka dhigto wanansuru waxaanu u hiilin mawlaanaa sayidka yaga ayaanu u hiilin ereyga mawlaa aad buu u macno badan yahay luqadda carabiga wanaclamu waxaanu ognahaynaa annahu isagu kamanaasi ay kanaasi dadka oo kale inuu yahay ayaanu ognahay majruumun waa la dulmin calayhi dushiisa wajaarimun wuuna dulmini oo dadkana isna wuu dulmin halkaa waxaa inoogu dhammaaday fasalkii xuruuful jarka aan kaga warbixinaynay ama xuruufta xuruuful jarka ah fasalkii aan kaga warramaynay ayaa bartaa inoogu dhammaaday halkanna waxaynu bilaabaynaa fasalka aan kaga waramayno almajruur eh, bilidaafa ama almakfuud bilidaafa ismiga marka la jerayo ee idaafada lagu jerayo ayaynu halkan kaga warbixin haddaba bal waxaad eegtiin makfuudka marka aan ka warbixinayno saddex qodob ayaa muhiima ardaygu inuu halkan ogaado makfuud iyo kaafi makfuud iyo khaafid iyo khafdo ama mudaaf iyo mudaafun ilayhi iyo idaafo saddexdaa inuu ardaygu ogaado lagama maarmaan bay u yihiin waa mudaaf iyo mudaafun ilayhi iyo idaafo saddexdaasay isku yihiin mudaafku waa ka la idaafaynayo mudaafun ilayhiguna waa ka loo idaafaynayo idaafaduna waa idaafaynta lafteeda isku tiirinta labada magac la isku tiiriyey laftooda haddaba mudaaf waxaa loo yaqaanaa magaca hore ayaa mudaaf la yidhaah haddaan idhaha maala qalamu muxamedin haddaan idhaha qalamu muxamedin qalamu muxamedin haddaan idhaha mudaafku wuxuu noqonayaa qalinka mudaafun ilayhiguna wuxuu noqonayaa muxamedka qalamu muxamedin idaafaduna waxay noqonaysaa waxaan la arkayninoo halkan ku jira alidaafa lama arki karo masalan haddaan gacantaydaa oo miiskaa aan ku tiiriyo waxaa jira meeshan tu la tiiriyey miyaad arkaysaa ta la tiiriyey waa tee ta waa gacanta waxaa jira meel lagu tiiriyey ma arkaysaa halka lagu tiiriyey waa miiska waxaa jira tiirin tiirinta lafteedii ayaa jirta ma arkaysaa tiirinta maynu arkaynaa tiirinta may ma arkayna tiirinta ma arkayn inay jirto inu garanayna laakiin tiirintii ma arkayno masalan reerka isqaba hadaynu soo qaadano suurtagel ma yahay ka wax qaba inaad aragto suurtagel ma yahay ka wax qaba inaad aragto ha waa la arkay waa ninka sow aha suurtagal may tahay tala qaba inaad aragto ha waa gabadha sow ma aha laakiin qabitaanka ka waran qabitaanka laftiisa suurtagal miyay tahay inaynu aragno waa sidaasoo kale oo shayga macnaha ah waa shay jiro oo la garanayo laakiin waan arkayaa ma odhanaysid shaygan waan arki karaa ma odhanaysid ka wax qabo waad arki kartaa talaqabana waad arki kartaa laakiin qabitaanka laftiisii baan arkayaa ma odhanaysid haddaba idaafadu waa sidaas oo kaleo waa shay meesha ku jira oo laakiin aan la arkaynin mudaaf wuu jiraa oo waa ka la idaafaynaya ismiga hore mudaafun ilayhi wuu jiraa waa ka loo idaafaynaya ismiga dambe idaafada lafteeda laakiin waxaynu arkayna ma aha idaafadu faslun wa ama almakhfuudu ka la khafdinayo bilidaafati idaafada ka lagu khafdinayo haddaba ereygan idaafa lagu khafdinayaa buu sheikhu yidhi mas'aladani waa mas'alo daciifa idaafada laguma khafdiyee mudaafka ayaa lagu khafdiyaa wa ama almakhfuudu ka la khafdinayo bilidaafati idaafada ka lagu khafdinayo fa naxwu ghulaamu zaydin hulaamu zaydin oo kale weeye hulaamu zaydin oo kale ayuu noqonaya haddaba hulaamu zaydin markaan soo qaato ayaa mudaafa hulaamu zaydin markaan eegayo ereyga hulaam ah ayaa mudaaf ah yaa mudaafun ilayhi ya hulaamu zaydin markaan eegayo zaydin baa mudaafun ilayhiya idaafada lafteedii waa ayo haddaba hulaamu zaydin markaan eegayno idaafadu meeshay ku jirtaa laakiin lama arkayo waa labadan magacee la isku tiiriyey wayejibu waxaa waajibaya tajriidu lmudaafi mudaafka in laga qaawiyo mina tanwiini tanwiin in laga qaawiyo ismiga horee mudaafka ah tanwiin waa laga ilaalini oo waa mamnuuc in la tanwiiniyaa wayejibu waxaa waajibaya tajriidu lmudaafi mudaafka ka qaawintiisa mina tanwiini tanwiin laga qaawiyo mudaaf tanwiin sitaa ma af carabiga laakiin mudaafun ilayhiga dambe tanwiin wuu qaataa oo waynu arki karnaa mudaafun ilayhi tanwiin sita mudaafun ilayhi aan sidana waan arki karnaa nin carbeed oo si fiican luqada u fahmay ama naxwaha u fahmay ayaa gabay tiriyey gabaygii uu tiriyey waxaa kamid mid ahaa kani iyo tanwiinun wanti idaafatun كاني iyo تnwiinun وanta ضaafatun faxayثu tarani laa taxulu makaaniya kaani aniga waxaa la yimoodaa tanwiinun tanwiin war anigu tanwiin baa noqday buu yihi tanwiin wa anta adiguna idaafatun idaafo ayaa tahay adiguna idaafaad noqotay buu yihi haddaba mudaafka maa la tanwiiniyaa meel iskuguma iman karno fa faxayu taraanii halka ad igu aragto laa taxulu ha soo degin makaaniya makaankayga anaa iskale halka ad igu aragto anoo jooga ilan anigu idaafaan ahaye eh, ilan anigu tanwiin baan adiguna idaafaa tahay halka ad igu aragto iska ilaali inaad ii soo dhowaato ama ad timaadaba iska ilaali waa mamnuuc meel ad igu aragtay inaad soo fadhiisato waashibulmustaxiil oo kale ayay noqon kaanii anigu tanwiinun tanwiin ayaan ahay wa anta adiguna idaafatun idaafo ayaa tahay faxaysu taraanii halka adigu aragto laa taxullu ha soo degin makaaniya makaankaygaa war halka adigu aragta iska ilaali buu yidhi ka dheerow meesha adigu aragto wuxuu yidhi adna idaafa adna tanwiin baa noqday adna idaafo labadaasi ma kulmaan waa deb iyo biyo nin kale ayaa gabay kale kusii ishaaray oo gabay kaleoo kan kasii tusin badan ayuu tilmaamay wuxuu yihi wkunaa hamsa cashraa fi iltiaamin calىa ragmi اlxasuudi bgayri afa faqad asbaxtu tanwiinan waadxaa xabiibi laa tufaariquhu اlidaafa kan kalena wuxuu leeyahay wakunaa waxaanu ahaan jirnay hamsa cashrata khamsa cashara oo kaleaanu ahayn khamsata cashara xarfulcadaf baa udhexayn jiray oo maxay ahaan jirtay asalku eg waxay ahayd khamsa waa cashara bay ahaan jirtay laakiin markay islaazimeen khamsa waa cashara bay ahaan jirtay laakiin markay islaazimeen ayaa wowgii meesha laga tuuray markaasaa kelmad qura layskaga dhigay markaasaa la yidhi khamsa casharata baa la yidhi khamsa casharata waxaanu ahaan jirnay buu yihi khamsa casharata oo kale aanu ahaan jirnay si aanu isku laazimaynay waa filti aamin sidaanu u midownay ama anu iskugu anu u midaysnay inaynu iskugu dhoweyn wa kunnaa waxaanu ahayn khamsa casharata ayaanu ahayn filti'aamin si aanu iskugu bogsannay ama aanu iskugu mudownay calaa raqmi alxasuud ninka xasadka badan ama calaa raqmi alxasuud ka xasadka badan miciisa bigayri aafatin dhib la-aanteed kii oo nala xasdo oo laysku kaayadayo in nala kala dilo ayaanu haddana midaysnayn oon khamsa cashara oo kalun ahayn faqad asbaxtu anuun baa noqday tanwiinan tanwiin anigu tanwiin baa noqday buu yidhi wa adxaa xabiibi xabiibkayna wuxuu noqday kii aan jeclaanaa laa tufaariquhu midayna ka faaruqayn alidaafatu idaafadu kii aan jeclaana idaafunbuu laazimay buu yidhi kaan jeclaana idaafuu laazimay aniguna tanwiin baa noqday lagama yaabo markaa inaanu dib iskugu nimaadno ilan idaaf iyo tanwiin mudaaf iskuma yimaadiine tanwiin iyo mudaaf meel iskuguma yimaadiin wayajibu waxaa waajibaya tajriidulmudaafi in mudaafka laga dhartiro oo laga qaawiyo min atanwiini tanwiinta in laga qaawiyo kamaa fii ghulaami zaydin sida ghulaami zayd oo kale dhexdiisa ah ghulaamidaa kasro qura ayuu sitaa lama tanwiinin karo waa mudaafkii zaydin waa mudaafun ilayhi oo iyada isaga waana la tanwiinin waana la iska dayin wa min nuunay ataniya nuunka taniyadana waa laga qaawin waljamci nuunka jamaca mudakaru saalimna waa laga qaawin mudaafka nuunka tasniyada looma ogolaa nuunka jamaca mudakarusaalimna looma ogola laakiin mudaafun ilayhiga waa loo ogol yahay naxwi khulaamaa zaydin oo kaleba weeyi zayd labadiisii wiil haddaba khulaamaa mudaaf weeyi musanuu ahaayo nuun buu wadanay khulaamaani buu ahaa markii la damcay in mudaaf laga dhigo khulaamaani waa laba wiile ayaa waajib ay noqotay in nuunka la xadfo markaasaa zaydka loo idaafeeyey waxaana la yidhi qulaamaa zaydin baa la yidhi wa kaatibuu camrin camar nimankii wax u qori jiray oo kaleba weeye kaatibuu jamac mudakaru saalim bay ahayd asalkuna wuxuu ahaa kaatibuuna buu ahaa kaatibuuna haddaba kaatibuuna markaynu nidhaa nuunkii waa la jaray sababta nuunka loo jarayna waa idaafada ilan mudaafka looma ogola inuu nuun qaato wa kaatibuu camrin camar kuwii wax qori jiray oo kaleba weeyaan walidaafatu idaafadu calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood ayay ku dul sugan tahay idaafadu saddex qaybood ayay ku dul sugan tahay saddex bay idaafadu u qaybsantaa waxay culimmadu isku qabteen horta mudaafuleyhigu weligiiba waa majruur laakiin mudaafku waa xasba xaajati اkalaam mudaafka hore waa xasba xaajati اkalaam oo gulaamu zaydin markaad aragto gulaamka hore waxaa dhici kara inuu gulaamku faacil yahay yaa ii tusaalaynaya mudaafka oo faacila mudaaf faacila yaa tusaalaynaya ardaya isku eega dee intaasoo kitaab baynu soo dhiganaye mudaaf faacila ayaan doonaya haye jaaa gulaamu zaydin haddana mudaaf mafcuulun bihiya yaa ii tusaalaynaya haye ra'aytu ghulaama zaydin waa sax haddana mudaaf majruur bixarfin ayaa ii tusaalaynaya marartu mudaafku kolkaa waa xasbi xaajati اkalaam mudaafku xaaluu noqon oo mafcuulun bihi buu noqon oo mubtaduu noqon oo khabar buu noqon wax alla wuxuu doonu mudaafku noqon amaa mudaafun ilayhiga mudaafun ilayhigu waa majruurun mudaafun ilayhigu icraab gaaroo loogu soo hagaaga ayuu leeyahay haddaba haddii shay icraab lagu yidhaa oo tidhaahdo shaygaasi waa mudaaf icraab maaha maadan icraabina ogow waa khata wey shaygu waa mudaaf inaad tidhaahdaa maaha icraab waa magac haddaad tidhaa shaygu waa faacil ha icraab way tahay oo inuu marfuuc yahay baad sheegtay faacilka o dhani waa marfuuc dee laakiin haddaad tidhaa shaygu waa mudaafun ilayhi icraabkiisii waad sheegtay haddaad tidhaa shaygani waa mudaaf kiyay runtaa tahay oo mudaaf uu yahay maaha icraab mudaafku waayo mudaafku waxaa laga yaabaa inuu marfuuc noqdo waxaa laga yaabaa inuu mudaafku mansuub noqdo waxaa laga yaabaa inuu mudaafku majruur noqdo mudaafku intaba wuu noqon karaa halka mudaafun ilayhigu uu laga yaaba isagu inuu majruuruun yahay mudaafun ilayhigu waa majruuruun haddaba mudaafun ilayhiga yaa jiraya mudaafun ilayhiga ayaa jiraya talow saddex qowl baa la yskugu khilaafay mudaafun ilayhiga cidda jiraysa qolo waxay yidhaahdeen mudaafun ilayhiga waxa jiraya mudaafka qolona waxay yidhaahdeen may e mudaafun ilayhiga jiraya idaafada qolona waxay yidhaahdeen may e mudaafun ilayhiga waxaa jiraya xuruuf xuruuf xuruufuljara xuruuf xuruufuljara ayaa jiraysa haddaba xuruufuljarkii baa la yidhi qolo eh, laam bay qolo qadareen oo laamka waa la qadaraa qolana min bay qadareen qolana fi bay qadareen saddexdaba waa la qadari karaa maxamed ibnu maalik wuxuu yihi macnaha ereygan idaafada macnaheegaa la eegayaayo mar laan baa la qadari marna min baa la qadari marna fi baa la qadari haddaba xuruuftaa qadaran ayaa mudaafun ilayhiga jeraysa bay culimada qaarkood leeyihiin waa qowl daciifa culimada qaarkoodna idaafaa jeraysa bay leeyihin waa sida sheekeennan oo kale waa qowl daciifa mudaafka ayaa jeraya mudaafun ilayhiga qowlkaasaa qawiya toddoba meelood in ka badan ayuu maxamed ibnu maalik kitaabka khulaasadaha ku sheegay inuu mudaafku mudaafunileyhiga jirayo todoba meelood balka waran toddoba meelood baa ku soo arooray oo maxamed ibnu maalik uu toos saraaxatan uu u sheegay inuu mudaafku jerayo mudaafun ilayhiga kolka waxaynu qaadanaynaa waxaa wax jerayaa idaafada ma aha xuruufuljarka qadarana ma aha waa mudaafka ayaa jiraya haddaan idhaahdo haddaba jaaa hulaamu zaydin zaydka ayaa jaraya zaydkaa qole waxay leeyihin marka la icraabayo zaydkaa zaydin mudaafun ilayhi majruurun bilxarfi lmuqadar wa calaamatu jari kasra majruurun bilxarfi lmuqadar qolana waxay leeyihin zaydin mudaafun ilayhi majruurun bilidaafa wa calaamatu jari kasra daahira qowlka muctamadkiina wuxuu leeyay zaydin mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jari kasra daahira majruurun bilmudaaf saddexdaa qowl ayaa icraabka markaa kuugu kala sugnaanaya walidaafatu idaafadu calaa halaathati aqsaamin saddex qaybood ayay ku dul sugan tahay talow inay idaafadu saddexdan u qaybsamayso ma mas'alo mutafaqaba mise waa mas'ale mukhtalafa waa mukhtalaf maxamed ibnu maalik iyo ragga luqawiyiinta ee luqadda ku tegey ayaa qaatay saddex qaybood inay tahay inta badan culimada luqaddu waxay odhan jireen idaafadu waa macno laan bay odhan jireen oo minta iyo fiidaba waxba mayna sheegi jirin walidaafatu idaafadu calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ayay ku dul sugan tahay minhaa waxaa ka mida maa yuqadaru mid la qadarayo bilaami laam mid la qadarayo wa huwa alakharu isagaa fara badan laam baa la qadari waa marka mudaafka iyo mudaafun ilayhigu ay isleeyihiin midkood midka kale markuu leeyahay ee laba isle ay yihiin baa laam la qadaraya naxwu ghulaamu zaydin oo kaleba way zayd wiilkiisii zaydka ayaa iskale khulaamka wa thawbu bakrin oo kaleba wey bakar maradiisii marada waxaa iskaleh bakarka waa kitaabu muxamed iyo beytu faatima iyo caynu caliyin waxaasoo dhan laam baa la qadarayaa ilan way isleeyihiine wa minhaa waxaa ka mid a idaafada maa yuqadaru kaygani yuqadaruda khalad buu u qorayaa maa yuqadaru mid la qadarayo maa yaqdiru buu leeyay yaqdiru ma waa yuqadaru hadda daalka waa la shadaya maa yuqadaru mid la qadarayo bimin min la qadarayo wadaalika kaasi kaiirun wuu fara badan yahay sida thawbu khazin maro xariir ah wa baabu saajin albaaba xarasaafa wa khaatamu xadiidin fargashi bira ah oo kaleba weeyi waxaa haddaba idaafada bimacnaa min laga dhigaa marka mudaafka hore uu juz yahay in yar mudaafun ilayhiguna uu yahay kulli wax farabadan badan markaan idhaha thawbu khazin maradu waa maro yaroon qaadi karo oo mitiradeeda la yaqaan khaz oo xariir ihina waa wax fara badan oo xariirta adduunka cid garanaysaaba ma jiro thawbu khazin haddaba thawbku waa mudaaf waana in yar khazkuna waa xariirkii waa mudaafun ilayhi oo waa kulli marka mudaafku uu in yar yahay mudaafun ilayhiguna uu wax fara badan yahay markaasaa min baa la qadaraya la odhanaya wa baabu saajin albaaba xarasaafa baabkani waa mudaaf saajinna waa mudaafun ilayhi haddaba baabkan waxaa la qadaraya idaafadan bimacnaa min baa laga dhigi ilain albaabku waa albaab yaroo la arki karo laakiin baxarasaafku waa wax aada u fara badan thawbu khazin waxaa la odhanayaa thawbun min khazin wa baabu saajinna waxaa la odhanayaa baabun min saajin wa khaatamu xadiidin iyo fargashi bira khaatamu xadiidinna khaatamu waxa weeye mudaafkii waana in yaroo waa fargashi xadiidna waa birtii weynayd ee xadiidka ahayd min baa la qadarayaa waxaynu odhanaynaa khaatamun min xadiidin wayajuuzu waxa bannaan fii haada nawci noocan waxa iska bannaan nasbulmudaafi ilayhi waa markan minta la qadarayo nasbulmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga in la nasbiyo cala tamyiizi tamyiisnimo in lagu nasbiyo tamyiiskii baynu ku soo marnay maa kaana farcan litamyiiz maa kaana farcan litamyiiskaynu odhan jirnay ma garanaysiin waa farcu tamyiiskii haddaba thawbu khazin maxaynu odhanaynaa haadaa thawbun khazan haadaa baabun saajan haadaa khaatamun xadiidan eeg ama kan mudaafun ilayhigaa ah tamyiisnimo ku nasbi ama mudaafun ilayhinimo u daa wayajuusu waxa bannaan fii haada nawci noocan waxa ku bannaan nasbulmudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga in la nasbiyo cala tamyiizi tamyiisnimo in lagu nasbiyo kamaa taqadama sidii inoo hormaray fii baabihi baabkiisii saddex icraabood baynu nidhi way bannaanaayeen kaa jerkii waan waa kanoo waa mudaafun ilayhinimaa lagu jerayaa nasbihiina waa halkii baynu ku soo marnay tamyiiskoo tamyiisnimo rafco ayaa dheeraa oo waa la rafcin karay waxaa la odhanayay hada thawbun khazun hada baabun saajun haadaa khaatamun xadiidun wuu iska bannaanaa in sidaa rafcaha la ecraabo oo sifo laga dhigaana way bannaanayd wayajuusu waxa bannaan rafcuhu in la rafciyo calaa annahu isagu taabicun inuu taabicu yahay lilmudaafi mudaafka inuu taabicu yahay wejkaasina waa wej bannaan wa minhaa waxaa ka tirsan idaafada maa yuqadaru mid la qadarayo bifii fii macnaheega ayaa la qadarayaa wa kani qaliilun wuu yar yahay aad buu u yaryahay marka fii la qadarayo daabidkeega iyo qaanuunkeeguna waxa weeye marka mudaafka hore uu dhex dhacayo mudaafun ilayhiga haddaan idhaa naxnu jaalisuu almasjidi war masaajidka inuu dhex fadhfadhinaa jaalisu almasjidi ereygan jaalisu waa inaga jaalisuna baynu ahaynoo nuunkii waxaan u jarnay lilidaafa almasjidina waa halkaan dhex fadhinay maxaa la qadarayaa jaalisu almasjidi markaynu nidhaa fii baa la qadarayaa jaalisuuna fi lmasjid baad odhanaysaa yaa saaxibay asijni maxaa la qadarayaa yaa saaxibay asijni labada jeelka ku jirow ama jeelka u saaxiibka ah markaynu leenahay maxaa la qadari yaa saaxibayni fi sijni wa huwa qaliilun wuu yar yahay waa bal makruleyli oo kale aaway mudaafkii haddaba makruleyli shirqool habeen la degay inta badan habeenka iyo maalintu waa midna madow midna caddaan camalka la kala qabtaana saasuu u kala dhib badan yahay haddaad aragto shirqool habeen la degay waa mid khatara xadhigga habeenkii la maleego sida loo furaa wuu adkaadaa hadduuna ilaahay fashilinin subxaanahu wa tacaala rabbi hadduuna fashilinin wuu adag yahay waa bal makruleyl haddaba makru leyl oo kale ereygan makri ihi waa mudaaf ereyga alleyl ihina waa mudaafun ilayhi makriga ayaa dhex dhacaya habeenka wayaa saaxibay asijni oo kale weeye saaxibay asijni labadani waxay u saaxiib yihiin jeelka jeelkaay ku jiraan kolka waxaynu ognahay inay fii meesha la qadarayo waa inagii soo nidhi ha odhanin yaa saaxiibey asijni labadayda saaxiibee jeelkow ha odhan waxaad odhanaysaa labada jeelka u saaxiibka ahow ilain af carabiga waa la yaqaanaa labadayda saaxiib markaad leedahay yaaulmutakalim baad meesha keenaysaa meeshana yaaulmutakalim kuma jirto asalba kuma leh waa saaxiibeyni mudaaf ah iyo asijni oo mudaafun ilayhiya muanahan unbaa markuu munaada yahay mudaafa waa la nasbin jiraye nuunka in laga xadfay xilligii idaafada ya adanina waa tii calaamatu nasbaha ka ahayd yaa saaxiibey asijni weeye labada jeelka u saaiibka ahow labada jeelka u saaxiibka ahow haddii lii la soo qadaro way jirtaa in ereyga lii a la soo qadare eh. soo qadarida lii la qadarayaa ma aha inaad ku macnayn karayso labadayda saaxiib ee jeelka ah waxa weeye marka idaafada la kala saarayo ee min lasoo qad fiil lasoo qadarayo ayaa liida la qadartaa elanjeelkii saaxiibka loo ahaabaa mudaafkii laga saaray kolkaa waxaan saaxiibkani cidduu saaxiib la noqonayo waa in markaa lasoo qadara yaa saaxiibeyni baad odhanaysaa markaa walidaafatu idaafadu nawcaani waa laba nooc idaafadu waa laba nooc lafdiyatun mid lafdiye ah idaafo wa macnawiyatun iyo idaafo macnawiye ah idaafada waxaa loo qaybiyaa inay tahay lafdiyo iyo inay tahay macnawiyo labadaa ayaa haddana idaafada loo qaybin idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya lafdiyadu waxa weye lafdigaa loo nisbeeyey oo lafdigii unbaa lafdiyatun la yidhi waa idaafo faa'iidadeedu lafdiga un uu ku dhacayo oo idaafo idaafadan waxaa ka faa'iidaya waa lafdiga uun macno kale oo xagga macnaha ah ama faa'iide kale oo xagga macnaha ah idaafadani ma haysato laakiin lafdiga bay idaafadani faa'iide keenaysaa takfiif waxa la yidhaha takfiifu lafdi unbay keenaysaa walidaafatu idaafadu nawcaani waa laba nooc lafdiyatun mid lafdiye ah wa macnawiyatun iyo mid macnawiye ah falafdiyatu idaafada lafdiyada ah daabituhaa daabitkeegu amraani waa laba amar idaafada lafdiyada ah laba amar baa loo baahan yahay oo daabitkeegu waa laba amar an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan mudaafku waa inuu sifo noqdo an yakuuna almudaafu mudaafku waa inuu yahay sifatan sifo waa inuu mudaafku yahay waa qodobka koobaad mudaafku waa inuu sifo noqdaa wa an yakuuna almudaafu ilayhi mudaafun ilayhiguna waa inuu yahay macmuulan mid macmuul u ah litilka sifati sifadaa mid macmuul u ah waa inuu yahay sifadaa ayuu macmuul u yahay mudaafun ilayhigu labadaa shardi baa lagama maarmaana ah in la eego mudaafkuna waa inuu sifo yahay sifada ma la garanaya waynu soo dhiganay in badan sifada waa shan qodob baa sifada laysku odhan jiray ismiga faacil ismiga mafcuul sifat mushabaha amhilat mubaalaa afcalu tafdiil waxaynu nihi laba amar wey an yakuna mudaafu if waa inuu mudaafku sif yahay shantaa mid kamida waa inuu yahay wa an yakuna mudaafu ilayhi mudaafu ilayhiguna waa inuu yahay macmuulan mid macmuul looga dhigay litilka sifati sifadaasa macmuul looga dhigay wlmuraadu waxaa loo jeedo bisifati sifada waxaa looga jeedaa ismulfaacili waa ismiga faacil naxwu daaribu zaydin hadda daaribkani waa ismi faacil waana mudaaf iyo wasmulmafcuuli ismiga mafcuul naxwu madruubulcabdi madruubkani waa mudaaf alcabdina waa mudaafun ilayhi wa sifatu lmushabaha iyo sifatu lmushabaha sida naxwu xasanulwejhi wejigiisaa qurux badan xasankani waa sifatu lmushabaha alwejina waa mudaafun ilayhi amhilatulmubaalaqadii ayuu sheekhu ka aamusay wuxuuna hoosgeliyey amhilatulmubaalaqada ismiga faacil ayay iska iska hoos jirtaa oo ismigaa faacil bay iskaga hoos jirtaa waynu aragnaa wlmacnawiyatu idaafada macnawiyada aynu odhanayno alidaafa almacnawiya idaafada aynu leenahay waa mantafaka ay anfoomaan fiihaa dhexdeeda alamraani labada amar labada amarba markay anfoomaan labada amar waa labadee waa inuu mudaafku sifo noqdo mudaafun ilayhiguna macmuul u noqdo labaduba waa in la waayo ama labada shardi mid ahaan waa in la waayo wlmacnawiyatu macnawiyadu maaka weeyi intafaa uu anfoomo fiihaa dhexdeeda alamraani labada amarkuu anfoomo naxwu gulaamu zaydin oo kaleba weeyi mudaafku waa ereyga qulaam ah mudaafun ilayhiguna waa ereyga zayd ah haddaba mudaafkii sifa maaha qulaamka ahaa mudaafun ilayhiguna macmuul uma aha dee idaafada camalan ahayn macmuul uguma aha awil awal labadiiba way anfoomin kaa awil awal ama ka koobaadunbaa anfoomay ka koobaad muxuu ahaa mudaafka oo sifo noqda ayaa anfoobay mudaafuleygu macmuul wuu yahay laakiin mudaafkaan sifo ahayn naxwu ikraamu zaydin oo kaleba weeyi zaydkani waa waa macmuul oo ikraamkan mafcuulun bihi buu u yahay laakiin ikraamkani waa masder ee sifo ma aha idaafadani macnawiye weeyi markaana ikraamu zaydin waayo kii hore mudaafka ahaa baan sifo ahayn laakiin mudaafku macmuul wuu yahay aw ithaani ama ka labaad ayaa anfoomay faqad oo keliya sida kaatibulqaadi qaadiga kii wax u qori jiray oo kale hadda kaatibulqaadi markaan eego ka hore ee mudaafki ihi sifo wuu yahay laakiin ka dambe ee mudaafun ilayhiga aan macmuul ahayn saddexdaa qaybood ayay idaafa macnawiya ka imanaysaa bal hadda ardayow idaafa almacnawiya u fiirso wax adag ma aha idaafa almacnawiya waxa weeye in mudaafka eeg waxaynu nidhi idaafa lafdiya waxa weeye inuu mudaafku sifo noqdo mudaafun ilayhiguna uu macmuul u noqdo labadaa oo wada socda mudaafku waa sifo mudaafun ilayhiguna waa macmuul haddaba idaafa macnawiya marka la doonayo labada shardi waa in la wada waayo oo mudaafku uuna sifo ahayn mudaafun ilayhiguna uuna macmuul noqonin waa ko iyo in shardiga koobaad uun la waayo waa inuu mudaafun ilayhigu uu macmuul yahay laakiin mudaafka hore uuna sifo ahayn iyo in shardiga dambe oo qura uun la waayo oo waxa weeye in mudaafun ilayhiga dambe in mudaafun ilayhiga dambe uu noqdo maxaa uuna macmuul noqonin mudaafun ilayhiga dambe ayaana macmuul ahayn waa mudaafun ilayhiga dambe aana macmuul ahayn laakiin mudaafka hore sifo wuu yahay saddexdaa qaybood ayay idaafadani inoogu qaybsamaysaa bal haddaba eeg awi thani wuxuu ihi sheekhu markuu macnawiyada ka hadlayey wlmacnawiyatu idaafada macnawiyadii ihi man tafaa waa ka uu anfoomay fiihaa dhexdeeda alamraani labada amarkuu anfoomay naxwu gulaamu zaydin oo kaleba weeyi zayd inankiisii labaduba hadda way anfoomeen mudaafka hore sifa ma aha mudaafun ilayhiga dambana macmuulu ma aha awil awalka horaa anfoomay oo ka horuun baan sifo ahayn naxwu ikraamu zaydin oo kaleba weeyi mudaafun ilayhiga zaydki ihi wuu yahay sidaynu arkayno macmuul laakiin mudaafka hore ayaana ahayn sifo aan ahayn aw haani ama haaniga ayaa anfoomay faqad oo keliya sida kaatibulqaadi oo kale alqaadi waa mudaafun ilayhigii oo macmuul ma aha laakiin kaatibka hore waa mudaafkii oo isagu sifuu noqday watusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi idaafata haadihi alidaafatu idaafadan maxdatan maxdaa lagu magacaabaa sideed iyo toban faa'iido ayay haddaba luqadda faa'iidaysaa idaafadani sideed iyo toban faa'iido oo ay leedahay ayaa jira idaafadan hadda aynu marayno ee macnawiyadiihi waxaa ka mida kow inuu mudaafka hore mudaafunileyhiga dambe macrifo ka kororhsado hadduu mudaafunilayhigu macrifo yahay hadduu nakiro yahayna inuu ikhtisaad ka kororhsado waa ka mid wa tusamaa waxa lagu magacaabaa haadihi lidaafatu idaafadan maxdatan baa lagu magacaaba hadaba idaafada masderka la idaafeeyey ma macnawiyada mise waa lafdiyada bal culimay taa ka hadla hadii masder mudaaf laga dhigo idaafaynta masderka la idaafeeyaa ma min idaafati lafdiya ba mise waa min idaafati macnawiya hadda masderkani macmuulkiisu wuxuu noqonayaa eh, mudaafuleygiisu macmuul buu noqonaya ma lafdiya mise waa macnawiyo waa macnawiya waayo tusaalaha labaad baaba inoogu jiray ikraamu zaydin sharaxeennu halkaa gabay buu soo qabtay waa shaahidka boqol iyo afar iyo siddeetan ina wajdii biki shadiida araanii caadiran fiiki mancahitu caduulan waa baxrulkhafiif baxriga loo yaqaano ninkani inan ayuu jeclaaday inantii markuu jeclaaday ayaa inantii lagu dagaalay waxaa la yidhi ma inantaasaad jeclaatay waxbaba ma tihid baa la yidhi aad baa loo dhaliilay raggan dhaliilaya ee inantaa ha jeclaanin lihi inantaa mayna arag inana ina arag bay ku haystaan nasiibka maalinunbay inantii arkeen iyagiiba haba jeclaaday gabayganu tiriyey markaa wuxuu yidhi ina wajdii biki shadiida araanii caadiran fiiki mancahidtu caduulaan ina wajdii jacaylkaygii biki adiga aan ku jeclaa ashadiida ee ba'naa araanii wuxuu i tusiiyey caadiran isagoo ii cudurdaaraya fiiki adiga dhexdaada iigu cudurdaaraya man cahidtu ninkii aan ku ogaa caduulan ina dagaale inuu yahay ninkii ila dagaalami jiray inanay markuu ku arkay wuu ii cudurdaar wuu ii garaabay buu yidhi wuu ii garaabay markuu ku arkay haddaba wejdiidaasaan u jeednaayo ereyga wejdi ihi jacaylna wuu noqdaa murugona wuu noqdaa keenani waa jacayl isagoo murugo ana beyd kalaynu ku soo marnay alaa yaa sabaa najdin mataa hijti min najdin laqad zaadanii masraaki wejdan calaa wejdin gabaygii la odhan jiray ee ruuxulicraabka aan ku soo marnay isagu murugo ayuu ahaa oo murugu ugu jiray wejdi waa masder mudaaf oo yaaulmutakalim loo idaafeeyey idaafadani waa idaafa almacnawiya waa tamaxdada la odhanayo wa tusamaa waxaa lagu magacaabayaa haadihi alidaafatu idaafadan maxdatan maxdo ayaa lagu magacaabi talow maxay faa'iideysaa wa tufiidu waxay u faa'iideyn tacriifa almudaafi mudaafku inuu macrifo yahay ayay faa'iideyn waa in kaana almudaafu ilayhi hadduu mudaafun ilayhigu yahay macrifatan macrifo hadduu yahay naxwu ghulaamu zaydin oo kaleba weeyi zayd wiilkiisii ama inankiisii hadda ghulaamkani nakiruu ahaa laakiin markuu mudaafun ilayhigu zayd noqday macrifaa macrifu isna noqday wa takhsiisa المضاف mudaafka in la khasiso ayay faa'iideysaa in kaana almudaafu ilayhi hadduu mudaafun ilayhigu yahay nakirata nakiro haddii uu yahay naxu hulaamu rajulin oo kaleba weeye hulaamu rajulin waa nin wiilkii hulaamu rajulin oo kaleba weeye hulaamu rajul hulaamku wuxuu berhayey marka hore hulaam uu nin leeyahay iyo hulaam ay gabadhi leedahay iyo hulaam ayna cidnaba lahayn laakiin marka hulaamu rajulin la yidhaah kii uu nin kii ay gabadhu lahayd iyo kayna cidnaba lahayn ayaa inaga baxay wa ama alidaafatu idaafada allafdiyatu lafdiyada ah falaa tufiidu ma faa'iideyso tacriifan tacriif ma faa'iideyso idaafada lafdiyadiihi tacriif ma faa'iideyso waxaa lagu gartay aayad qur'aana ayuu ilaahay ku yidhi hadyan baaliga alkacba hadyan baali jacala allaahu lkacbata albayta alxaraama aayaddaa qur'aankaa ah marka lasoo akriyo waxaa ku jiray hadyan baaliga alkacba haddaba baaliq alkacba ereygan baaliqihina waa sifadii hadyigu uu lahaa sifada iyo mawsuufku miyayna isku waajib ayna ahayn inay macrifanimo isku waafaqaan ama ay nakiranimo isku waafaqaan hadyan waa mawsuuf baaliqana waa sifo baaliqani waa mudaaf alkacbati macrifa abaa loo idaafeeyey dee baaliqani ma nidhaahnaa mudaafuleygan buu macrifo ka kasbaday war waa lafdiyo oo waxaa lagu ogaaday inay lafdiyo tahay baaliq waa sifo oo waa ismi faacil kacbaduna waa macmuulo waa mafcuulun bihi hadyan waa hadyi hadyiga oo baaliqa alkacbati kacbada gaadhaya hadda alkacbati se u majruur ma aha mansuub baana u qadaran oo laba icraabood bay leedahay dhinac waa mudaafun ilayhi dhinacna waa mafcuulun bihi laba xil bay isla haysataa aayaddaa qur'aanka ah ereyga alkacba ihi haddaba kelmaddaa ihi marka uu sifo u dhacay hadyiga markuu sifo u noqday waxaynu ogaanay inay nakiro isla yihiin oo baaliqani una kacbadan ka dambaysa macrifo ka kasbanaynin ilan idaafadaa lafdiye ah wa ama alidaafatu idaafada allafdiyatu lafdiyada ah falaa tufiidu ma faa'iidayso tacriifan tacriif iyo macrifanimo ma faa'iidayso walaa takhsiisan takhsiisna ma faa'iidayso tacriifna faa'iidayn mayso takhsiisna faa'iidayn mayso wainamaa tufiidu waxay faa'iideyn atakfiifa takfiif ayay faa'iideyn fi lafdi xagga lafdiga ayay takfiif ka faa'iideyn wa tusamaa waxaana lagu magacaabayaa hayra maxdatin maxdo kayrkeed ayaa lagu magacaabi wa tusamaa hayra maxdatin maxdo kayrkeed ayaa lagu magacaabi hayru maxdo inay tahay baa lagu magacaabi wasaxiixu saxiix sida saxdi ihina waxaa weeye ana almudaafa ilayhi mudaafun ilayhiga majruurun waa la jerayaa bilmudaafi mudaafka ayaa lagu jerayaa eeg mudaafun ilayhiga mudaafkaa ah lagu jiray laa bilidaafa dib buu iska qabtay sheekhu ma arkaysaa halkaa waa sidii aynu saxda ka dhignay waayo mas'aladan saddex qowl baa ku jiraynu nidhi mudaafun ilayhiga xarfuljarka qadaran baa lagu jirayaabay qolo yidhaahdeen qolana idaafadaa lagu jirayaabay yidhaahdeen qolana mudaafkaa lagu jirayaabay yidhaahdeen sawaabku waa mudaafka baynu qaadanay toddoba jeer ayuu maxamed ibnu maalig alfiyadiisa ku caddeeyey inuu mudaafku mudaafunilayhiga jirayo wa saxiixu sida saxda ah ana almudaafa ilayhi mudaafan ilayhiga majruurun waa la jerayaa bilmudaafi mudaafka ayaa lagu jerayaa laa bilidaafati idaafadase laguma jerayo halkaa waxaynu kaga baxnay kaa taabicii baa inoo dhiman majruuraadka taabicii ayaa inooga dhiman wa taabiculmakfuudi ka la khafdinayo ka taabica u ihi ya'tii wuxuu inoogu iman fi tawaabici baabka tawaabicda loo yaqaano tawaabicda ayuu inoogu imaniyo isna halkaas aynu sharxiisa insha allahu tacaala ayaynu ku arki doonaa halkaa waxaa inoogu dhammaaday baabkii majruuraadka la odhan jiray waa baabkii naxwi aan soo dhigan jirnay halkaasi ku dhammaan jiray naxweeni halkaa ayuu ku dhammaan jiray sheekheennan kitaabka mutamimada qoray xagga tartiibka ayuu ku khilaafay culimadii hore oo wuxuu yidhi icraabka ficilada xagga dambe aan wada mariyo xagga dambe aan wada mariyo ficilada icraabkooga hadduu yahay ficil marfuuca hadduu yahay ficil mansuuba hadduu yahay ficil majzuum ah xagga dambe ayuu inoo mariyey tawaabicdiina xagga dambe ayuu ka sii mariyey e, asmaada yaree dee camal fasha sida ficilka oo kale ayuu ku gebagabayn doonaa saddex qaybood oo muhiim ah ayaa inooga hadhsan saddex cashirna way noqon karaan ilaa toban cashirna way noqon karaan intaa inoo dhimani insha allah halka ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam